alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu waxaan soo haynay oo ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala waxaan joognay baabu lgusli wa xukmi ljunub qubayska iyo junubka xukunkiisa wixii kusaabsanaay axkaamtii kusaabsanaydaan ku jirin وعn abi سacيidi radي الlه عnه ana rasuul الlahi slى الlه عlyh وalih وsلم qaal غusl الجumcati waajib عlى kuli muxtalin وعn abi سacيidi radي الlahu عnhu waxaa laga wariyey abu سacيidin الkudri sacd bni malik ayaa la yihaa sacd bni malik bni sinaan abi سacيidin الkudri radي الlahu canhu wuxuu kamid ahaa ragga muksiriinta ahaa ayuu kamid ahaa Eh, dhowr ayaa lagu tiriyaa asxaabta nebiga axaadiista faraha badan ka warisay oo eh, ay kamid yihiin anas iyo caaisha iyo abu hurayra iyo abu saciid iyo ibnu cabaas iyo marka ugu yaraankiiba kun ka badan ayuu nebiga sala allahu alayh ali wasalam uu ka wariyey marka wuu ku jiraa abu saciidin alkhudri ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yiri uu leeyahay guslu ljumcati ama guslu ywmi ljumcati maalinta jumcada qubayskeeda la qubaysto oo jumcada loo qubaysto waajibun waa waajib calaa kulli muxtalimin mid kasta oo qaangaar ah korkiisa ayuu waajib ku yahay akhrajahu sabcatu toddobadii ayaa soo saartay waa umahaatu sita iyo imaam axmed arbaab umahaati sita iyo alimaam axmeda soo saareen xadiidkan marka xadiid saxiixa oo aada weliba uxoogan weyaan xukunka xadiidkan laga qaadanaya ayaa waxa uu yahay bacdi alculamaa waxay ka qaateen xadiidkan xukun ah in eh, waajib uu yahay qubayska jumcada daaifo ayaa saas ka qaadatay oo qofka muslimka ah ee qaangaarka ah ee jumcada ay ku waajibayso waa inuu jumcada usoo qubaystaa wujuubkaasna waxaa ku tegay abu hureyra radia allahu canhu ayaa laga wariyey inuu sidaa ku tegey cumar radia allahu canhu laftirkiisa waxaa laga wariyey in uu yiri arin isagoo ka hadlaayo laana idan acjazu miman laa yaktasilu ljumca arrin buu ka hadlaayo markaas wuxuu yidhi haddaanba sidaas ahay nin jumcada qubayskeeda ka caajizayn anaa ka caajis badanayo waxaa laga qaadanaa inay aada marka ula xumayd jumcada qubayskeeda in laga tago yani nin jumcadii qubayskeedii ka caajizay anaa kasii cajzi badanayo hadiiba aan sidaas arrintaanu ay saas tahay awsad ibnlmundir aahaartan oo dhan lagu wariyey alimaam ibnlmundir awsadka kitaabkiisaas ayuu ku wariyey abu saciid laftirkiisa raawiga xadiidka waxaa laga wariyey inuu yiri xaqun calaa kulli muslimin fii yawmi ljumcati lguslu qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah maalinta jumcada dhexdeeda inuu qubaysto oo jumcada u qubaysto camaar ibnu yaasir radia allahu canhu isagana waxaa laga wariyey inuu yiri inaa idan arrin buu ka hadlaya markaasuu yii inaa idan asharu min aladi laa yaktasilu ywma aljumca waaba ka liidanaa qof aan jumcada maalinteeda qubaysanaynin bameel hadii aan saas yeelno marka intaan alfaadan hadda uu keenay ibnulmundir iyo arinka abu hureyre iyo xadiidka iyo marka laisu geeyo waxaa kasoo baxayo xugun ah qubaysku inuu waajib yahay jumcada loo qubaystaa culummada jumhuurteeda ama in badan culummada kamidana waxay ku tageen qubayskaas isagaa inuu sunno yahay ragga marka sidaa ku tegay waxaa kamid ah cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma oo waxaa ka sheegay ardaygiisa cataa ayaa ka sheegay oo waxa uu yii eh, ibnu cabaas waa fari jiray dadka inay qubaystaan waa amri jiray laakiinse ninkii ka tago waxbama dhihi jirin marka asna inuu sunno u arkaya meeshaas marka iyadana ku cad marka aimada eh, imaamu shaafici iyo keyrkiisna sunnay u arkaan oo weliba aada mu akada u ah marka aduu labadaas qowl unbaa ugu muhiimsan qowl wujuubka sheegaayo iyo qowl sheegaayo sunno inuu yahay qubayskan marka wujuubka iyo shardigana yays iska kaa dhexgelin iska jir oo shardi lama dhihin leana shardi haddii la yihah salaadiiba ma ansaxayso marka qubayskani waa waajib haddii laga taga salaada waa ansaxaysaa oo shuruudihii salaadii lala yimaado arkaantii laakiin qofka ka tegay waxaa la arkaa inuu dambaabo hadduu tasaahul iyo wax lamida uga tegay marka waajib iyo shardi farqiba udhexeeyo shardigana waa qabla shay shayga ayuu ka horeeyaa haddaan lasoo buuxininna shaygaas maba ansaxayaba marka qubaystaanu shardi uma aha salaadan ruknina waxaa la yihahdaa waxa shayga ku dhex jiro oo haddii aan la samaynin shayga uusa ansaxaynin idan rukni iyo shardi farqiga udhexeeya waxa weeyaan rukniga shaygu ku dhex jiraa shardiguna waa ka baxsan yahay oo wuu ka horeeya shayga waajib haddii layska idlaaqana shardina ma aha ruknina ma aha taa marka in loo ogaado saa iyada marka qubayskani ma la oranayo waa rukni waa shardi lama dhahayo naam culamada gobol ayaa marka eh, marka ay niqaashayaan xadiidkan qaarka oranayo waa sunno waxay la imaadaan xadiidka soo socdo wacan samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigu waxa uu yihi man tawada'a qofkii weyse qaato yowma aljumcati maalinta jumcada qofkii maalinta jumcada weyse qaato fabihaa bihaa aysa biruksati ruksadii ayuu akhada ou qaatay wanicmati ruksatu ruksadii ayaa wanaagsanaatay oo iyadaa madxiga lagu khaas yeelaya ruksadaas naam sidaas marka waa loo sheegay oo rag badan marka lugawiyiina saas utawjihisay fabihaa fabiruksati akhada wanicmati ruksatu waa la yii sidaas ibnu hishaam ayaa kamid ah ragga saas dhahay saaxibu eh, qadri eh, nadha azhari isaga wuxuu leeyahay marka oo aimada lugawiyiinta kamida fabisunati akhada wa nicmati sunati ninkii weyse qaato oo keliya weyse qaad sameeyo salaada aado fabisunati akhada sunadu qaatay wa nicmati sunatu sunadii baana nicmo lahaatay asmaci iyana saasa laga xikaayado laga sheegay khadaadi iyo keyrkiisna saasoo kale dheheen iyagana nacam khadaadina saasoo kale yidhi nacam uu xikaayooday lugawiyiin badanna meeshan waxay yidhaahdeen fabihaa fabiruksati akhada wanicmati lkhaslati yani wixii fiican ruksadiibuu qaatay wanicmat ay wanicmati lkhaslatu arrintaas ou qaataa fiicnaatay oo wanaagsanaatay marka adiga waxa uu loo badan yahay fabiruksati akhada wanicmati ruksatu qofkii weyse ku gaabsado ruksadiiba u qaatay wanicmati ruksatu ruksadiibaa nicmo lahaat lan haddii sunno la yiraahdo qubayska muxuu noqona markaas taasaa imaanaysa waman iktasala qofkii qubaysto oo jumcadii uqubaystana falguslu qubayska ayaa afdalu fadli badan inki jumcada uqubaysto qubayskaa fadli badan oo qubayskii mar haddii afdal la yidhi oo saas laga cabiray in waajib oos ahayn laga qaadanayo ahayn xadiidkan marka rawahu lkhamsatu shantii ayaa werisay asxaabu sunan imaam axmed waxasanahu tirmidiyu tirmidina xadiidkan waa xasaniyey abu daawuud iyo ragganan ay tirmidi iyo nasaa iyo axmed ayaa weriyeen marka tirmidina waa xasaniyey xaafidkuna khamsada meeshan u tiiriyey wahmi baa ku jiro leana xadiidka ma uusan werinin ibnu maajah ma werinin xadiidkan marka taa inaad ku baraarugsanaato rawaahu lkhamsatu buu yiri khamsada hadduu dhaho maxaa isilaax u ahaa jiray khamsada waxaa laga wadaa abu daawud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maajah iyo imaam axmed oo lagu daray marka ibnu maajah kuma jira xadiidkan ma uusan werinin min xadiii samura ibnu maaja ma weri min xadiii anas oo weriye ibnu maaja nacam marka waa xadiis kale oo kan u eg oo weriyey laakin min xadiii samura ibnu maaja ka heli maysid nacam marka meeshaan wahmi baa ku jira saa marka ogow marka xadiidkan culamada gobol ayaa cilo u sheego oo waxay yidhahdeen waa riwaayati alxasan can samura qaaraa saas dhaho culamada waa riwaayat lxasan can samura xasan lbasri baa werinaya samuruna ka werinaya xasan hadii uu samura ka werinaayana muxadisiintu saddex qowl ayaa ku jira qowl waxa uu leeyahay wuu ka maqlay wax kasta uu ka wariya waa ka maqlay qowlna waxa uu leeyahay wax kasta uu ka wariya kama maqlin liana xasan samura samaac uma sugnaanin laa yasixu samaacu samaacu xasan can samura ma ansaxayo qaarna waxay dhaheen hal xadiisu ka maqlay waa xadiisu lcaqiiqa wixii aan xadiiskaas caqiiqada ahayn ma uusa ka maqlin oo inqiaac ayaa lagu cilayna kana hadda xadiisulcaqiiqa ma aha laakiinse xadiidkan duruq kale ku imaaday marka almuhim xadiidkan xadiis xasan ah weyan xadiid xasan ah ayuu noqonaya marka kii hore iyo kan marka see loo jamcina culamadii ku tagtay inuu waajib yahay qubayska jumcada xadiidkan ayagu waxay leeyihin marka waa laga xoog badan yahay xadiidkan dambe waa marjuuxay leeyihiin saxiix ha ahaado laakin laba ayaa iscaariday xadiidka abu saciid waxaa lagu xoog siinayaa aimadii dawaawiinu sunna dhan uu kusugan yahay kanna marka kuma xoog dhamay dhaheen oo min baabi tarjiix ay ayay sameeyeen qaar culummada kamida ah qowlkii kala qabayna waxay dhaheen kanaaba wuxuu cadayna inuu sunno yahay kii horena marka waxaa laga qaadana inuu yahay waajib oo muakad ah yani sunno muakada ah waajibuntaani marka waxay ku fasirayaan ay xaqun xaq yani sunna muakada camal ah. marka adu labadaas qowl aaday u dhow yihiin hadalkooduna aada u badan yahay ninkii raba tafaasiisha ibnu xajar fatxulbaariga ayaa aada uga hadlay marka eh, qolo walba waxbay daliishatay eh, qolo marka kanay daliishata xadiidkan eh, labada qolena hal xadiid ay isla daliishadeen baa jirto xadiid cumar bn khaaab radia allahu canhu khudbo akrinayo jimcadii inuu khudbadii inka gooyey cusmaan oo soo gelayo arkay markaasu wuxuu yidhi eh, maxay tahay saacaddan aada socotid oo khudbadii lagu jiro markaasu wuxuu yidhi waa is iloobay markaasa waxaan un arkayba aadaanka unbaa ikadiyey isla marka awood xataa gurigi inaan ku laabto soo qubaysto waa awoodi waayo lasoo cararay in arkiba nacam markaasuu cumar radia allahu canhu waxa uu yihi walwuduua waysaqaad keliyama haddana kusoo gaabsatay waqad calimta waxaad ogaatay yii ana nabiya sal lahu alayh ali wasalama amaranaa an naktasila ywma aljumca nebigu inuuna amray inaan jumcada usoo qubaysanana waa ogtahay taas marka culamada wujuubkaa daliishanaysa waa waajib oranaysa qubayskan leana cumar khudbada uma gooyin hay eh, eh, dadka hortiisana ugama baraarujiyeen shay aan waajib aan ahayn tan kale waqad amarana bacabir haddana nabigaana amray bu yii qoladan kale iyagu waxay leeyihin oo waa suno dhahaayo xadiidka ayagana waa deliishanaya orod baxa soo qubaysan lama dhehen ay leeyihin cusmaan laakiin qoladan daliilkooda wax saas usii weyn maa sababtoo ah orod bax soo qubays hadii la inay salaadii tagtaaba laga yaaba marka qubayskuna salaada rub shardi uma aha marka hadii la waaye qubayskii hadii la waaye salaadii hala waaye macquul maaha taanaa marka qolada hore daliilkooda xoogan oo eh, qisadan cumar ku saabsan isxaaq ibnu rahuyana saas u tawjiihiyey eh, raximah llahu tacaala ayb marka labadan marka almuhim waxay tahay qubayska jumcada qofka inuu qubaysto oo uu ku dadaalo taasaa marka lagama maarmaan wacan caliyin radia allahu canhu qaal marka qubays waxaa kale culamadu ka hadlaan mmalinka iska leh mase waxaa iska leh salaada taasoo iska cadda waxaa iskale salaada iska leh sidaa darteed marka haddii wax loo weys loo qubaysana waxay tahay ijtimaacaas dadkaas marka qofka oo la kulmaayo haddii marka la yidhaha maalinta jumcada qubayska leh waxaa ka imaanayso ilaa ay qoraxda ka dhacdo qofku inuu qubayso karo hadduu qubaysto in qubayskiis qubayska uu ka gudmaayo hadalkaas marka ibnu xasan iyo kalea laga soo guuriye hadalkaasna marka saxeix ma aha leanna qofku inuu intuu jumcada iska tukado bacd alcasr iska qubaysto qubayskiinad marka la imid hadhow uu yihaahdo saxiix maaha taas qubayska salaada iskale saa darteed marka waa inuu qofka qabla salaad oo qubays sababka ku yimidna taasa taasaa laga qaadan karaa nacam leanna nebigu wuxuu arkay dadkii dhulkiio kuleyl ah dadkiio shaqo intay ka imaadaan iska soo gelaya masaajidka markaasu wuxuu ku yidhi low irtasaltum haddaad soo qubaysa lahaydeen waa ficnaa lahaydeen oad iska soo zuulin lahaydeen yani dhididka iyo xoogaa raaixadaas haddaw sababtaas ku yimid ijtimaac waa loo yeelayo inuu sababtaas ku yimidna mid suno kama dhigaysa an caliyin radia allahu canhu qaal cali bn abi aalib radia allahu canhu waxaa laga weri qaala inuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa yuqri'una alqur'aana qur'aanka mid noo akriyo maa lam yakun haduusan ahaanin junuban mid janaabo qaba haduusan ahaanin in alle intuusan janaabo qabin nebiga qur-aanka noo akrin jirin hadduu janaabo qabana nooma akrin jirina meesha ku jirta rawahu hamsatu shantii baa werisay wahada kanina lafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisii waay waxasanahu tirmidi xadiidka waa xasaniyey wasaxaxahu ibnu xibaan xadiidka ibnu xibaanna waa saxiix yeelay ibnu kasiir kitaabkiisa alirshaad la yiraha irshaadu irshaad lfaqihi ila macrifati adilati tamdiid waa kitaab laba mujalad ah waay marka waxa takhriijiyaa axaadiista abu isxaaq shiraazi kitaabkiisa atanbih la yiraahdo adiladii kitaabkaas yani isaga wuxuu udhigan yahay qaab oo oo kalaamkiisa caadiga ah qaab adilo uma dhigna marka laakiinse aqwaashii kitaabka tanbiha uu ku sheegay adiladiisii oo u cuskaday axaadiistii oo u cuskaday ayuu kitaabkaas ibnu kasiir ku takriijiyey marka waana kutubaha ugu muhiimsan ku jiraa marka axaadiisul axkaam takriijkooda laga hadlayo lana aimada shaaficiyada kutub badan bay leeyihiin waxaa kamid a ah kutubta shaaficiyada waaweyn atanbiih kitaabkaasaa kamida ah. culimadan waa xifdi jireen nawowiya kamida ah, ragga xifdi ibnu kaiira kamida culimada hore waa xifdi jireen kitaabkaas marka maadaama kitaabka cinaayadaas lasii jiray axaadiista isaga uu ku fadhiyo ee uu ku dhisan yahayna waa la takriijiyey ibnu kaiir waa kan marka kitaabkan uu leeyahay nawowi laftirkiisa kitaab wuxuu leeyahay taxiix adilati tanbiih la yirah marka ibnu kair kitaabkiisaas saaxibu tafsirna waa ibnu kair irshaadka kitaabkiisaas wuxuu ku yidhi wa qaala ayruhu yani shaafici ayrkiisa waxay dhaheen oo min almuxaqiqiina ah yani waxay yidhaahdeen buu leeyahay xadiidkan isaga ah waxaa ku jiro bacfi wa qaala ayruhu shaaficigu markaas soo kasoo hadlahay shaafici ayrkiisa waxay dhaheen oo min almuxaqiqiina ah huwa xadiidun daciifun xadiidkan waa daciif saasuu yii ibnu kair marka qultu waxaan iri buu yidhi ninka ku jira sheega cabdlahi bnu slm cabdulahi bnu salimat almuraadi ayaa ku jira cabdulahi bnu salima almuraadi ninkaasaa ku jiro qad takalama fiihi hayru waaxidin min alxufaad dad badan oo xufaada ninkaas ku hadlay oo shucba waxa uu yihi rawaa hada alxadiida bacdama kabira markuu weynaaday xadiidkan weriye isku dardarmay xoogaa markuu weynaaday oo isku dardarmay bu xadiidkan isagaa u weriyey marka xadiidkan waa daciif liajli cabdillahi eh, bni salima almuraadi ayuu daciif ku yahay nacam muxaqiqiintana saasay sheegeen oo ay tilmaameen nacam marka xadiidkaas marka dacfigaasaa ku jiro xukunka marka oo u keenay musanifka ibnu xajar meesha waxay tahay waa kii ku yidhi baabka baabulgusli wa xukmi ljunub uu ku yidhi axkaamta ninka janaabada qabo ayaa waxaa kamid a culamada qaarkood siday qabaan inuusan qur-aan akrinin saas u keensada marka hadda waa axkaamtii marka ka ratibmaysay qofku marka uu junub noqdo waxaa kamid a inuusan qur-aanka akri karin marka xadiidkani oo cuskareen marka xadiidkanna daciif waay saad ujeedaan mar marka haddii xadiidka uu yahay eh, dacfi haddii uu xadiidka ku jiro asalku waxay tahay qofku inuu qur-aanka akri karo mar alle markau doono marka ninkii yiraahda ma akri karaa daliil laga rabaa daliilkii ay keeneenna waa kana waa daciif xadiis daciif saa darteed ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu akrisa jiray wardigiisa qur-aanka ah kasoo janaabo qaba mararka qaar waxaa kaloo iyadana eh, imaam buhaari saas kale isna ku tegey ibnulmundira kamida ragga ku tegey in uu akrin karo qofka marka eh, janaabada qabo naam oo tan iyadaa marka eh, daaifo badan oo culamada kamidana de waa diideen oo cumar iyo cali iyo ay kamid yihiin iyo xasan albasri iyo ibrahim naqaci iyo zuhri iyo qataada iyo waa diideen iyagu daaifo kalena waa ogolaadeen ibnu cabaas iyo cikrimo iyo bukhaari iyo ay kamid yihiin marka masalada masala mukhtalafun fiiha qofkii yiraahda diin cusub waaye ama marka waa ijmaac iyo wax lamida la imaadana ma kala yaqaano laa ijmaacna ma yaqaan khilaafna ma yaqaan maa kutubihii khilaafka waa awsadka kamida kutubaha eh, eh, aimada waxay isku khilaafaan laga fiiriyo fiqiga masaaisha isha fiqiga awsadka ayaa kamida kutubaha ugu waaweyn xataa nawowi marku soo guurina masale inay khilaaf oo ku jira iyo in kale kutubtaas awsadka ayaa laga soo guuriya naam waana madbuuc awsadka qofkii rabaa fiiri karaa nacam marka awsad ibnulmundir iyo ishraafka ayaa laga soo guuriyey marka culimada inay isku khilaafeen u sheegay qoladan marka waa ma banaano tirina daliilkanay la imaadeen marka daliilkuna waa daciif qolada waa banaantahay odhanaysana ayagoo asalkii haysto ayay haddana waxay la imaadeen xadiidka muslim oo weriyey nabiga min xadiisi caaisha ay tiri kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi nebiga alla u xusi jiray waktigiisoo dhan ilahay buu ayuu sheegi jiray marka dikrigana qur-aanka ma soo gelaya lama dhihi karo oo qur-aanka dikrigu kamid yahay sidoo kale caaisha radi allahu canha waxaa kaloo iyadana marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam iyadana laga wariyey axaadiis kale oo macno ahaan sidaas looga qaado caaisha uu ku yidhi isnaci maa yasna maa yasnacu alxaaju hayra an laa taquufii bilbeyt xaajiga wuxuu samaynayo sameey oo dhan markay xaydka uu ku dhacay laakin kacbada keliya ha dawaafin qur-aan ha akrinin uguma uusa darin xaajigana adkaar sameeya oo xaajiga adkaar buu samaynaa qur-aan akriso karaa marka imaamu bukhaarigana taas ka fahmay weliba in qofka junubka uu akri karo qur-aanka naam marka calaa kuli xaal inuu hay-a kamila ku akriyo inay fiican tahay warkama taagna oo qofkii markuu qur-aanka akrinayo inuu qubayso oo weyse qaato dhahaaro fiican iyo u cadaydo oo marka calaa akmali hay-a qur-aanka lagu akriyo warkama taagna iyada laakin waxaa laga hadlaa waxay tahay ninkaasoo junuba qur-aanka akriya ma dembaabaya ma dembaabayo masalada marka meeshaasay jirtaa taa marka waa inaad ufahamtid وعn abi سacيidi الkdriyi radي الlahu canhu qaal kana qaala rasuul lahi sal الlahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi idaa ataa axadukum ahlahu idaa haddii ataa uu yimaado axadukum midkiin ahlahu ahelkiisa oo u yimaado uma araada ou doono an yacuuda inuu u laabto mar labaad inuu haddana jimaaco kinaaya waa idaa ataadan maduu jimaaco way u tago nacam oo haddana uma araada ou doono an yacuuda inuu u laabto mar labaad falyatawada ha weyse qaato baynahumaa labadaas jimaac dhexdooda wuduan weyseqaadha weyse qaato rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey zaada alxaakimu xaakim wuxuu ziyaadiyey fainahu wuduuga weyseqaadka yaa anshadu u firfircooni badan oo u nashaad badan lilcawdi u laabashada dambe nacam marka labadan riwaayo riwaayadan hore yani riwaayada dambe tan horey tafsiir u tahay awalan xadiidka hore waxaa laga qaadanaa waxay tahay muslim baa weriye ujeeda waxaa laga qaadanaa laba jimaac oo kasto qofka inuu weyse qaataa inay fiican tahay oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam ou yiri amray weliba haddii midkiin ou doono inuu ahelkiisa hadduu intuu utago mar labaad inuu u laabto haddana ou rabo falyatawada amar waay walamru yaqtadi lwujuub amarku waajib u keenaa amarka waxaa laga qaataa wujuub oo waajib keenaa haddii aan la haynin wax sunno ka dhigo amru nadbi asal maaha amarku wujuubu asal ku yahay haddii xadiid kale oo suno ka dhigaya la helo markaas suno noqonaya xadiidkan marka bacd culamaa xadiidkan waxay ka qaateen waajib inuu yahay waytaqaadkaani nacam falyata amarkayna dul istaageen ibnu xajar marka ziyaadadan ka daba keenayo amarkaanu inuu yahay amru irshaadowga tusaa nacam oo adiga marka u lagugu lagugu tusaayo sida adiga ay maslaxada kugu jirto oo qofki inuu nashaad iyo firfircooni iyo quwo iyo waytaqaadkii qofkii quwo iyo firfircooni buu ka helaa marka haddaad rabto quwadaasna wayse qaado hadaa rabtan ha wayse qaadanin macnaha meesha yaala saas waay fa marka anshadu lilcawdi ziyaadadan amarka ayay fasiraysaa inuu yahay amru irshaad xataa amarku maaha amar marka amru amru wujuub iyo amru nadbi midna lama dhihin muxaqiqiinta amarkan amru irshaad adi unbaa marka sida dantaada taa unbaa lagugu lagu cadayna oo lagu sheegaya saasay ka cabireen marka ziyaadadani marka xaakim uu ziyaadiyeyna waa ziyaado saxiix ah, waa mustadrag uu kusoo saaray ibn cabdilhaadi muxararka isnaadkeeda waa ku saxeex yeelay marka waxaa laga qaatay marka meeshaan tamarka inay fiican tahay qofka inuu marka eh, markau jimaaci ou sameeyo mar labaad inuu ulaabto ou damco inuu marka ku waysaqaad inuu udhexaysiiyo rawahu muslim muslim baa weriyey zaad alxaakim fainahu anshatu lilcawdi walilarbacati can caaishaa radia allahu canha qaalat afartii waxaa usugnaatay iyagana afarta marka asxaabu sunan can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama rasuulku waxa uu ahaa yanaamu mid seexda wa huwa walxaal huwa isaga oo junubun janaabo qaba soo junub ah inuu seexda ayaa dhici jirtay min gayri an yamasa isagoon taabanin maa an wax biyo ah isagoon biyoba taabanin yacni mararka qaar intuu janaabo ay ku dhacdo ehelkiisa ou jimaaco ayuu isku seexan jiray isagoon biyoba taabanin oon yani aan wayse qaadanin qubaysanina ay isku seexa jiri wahuwa xadiidkani macluulun waa cilaysan yahay xadiikan marka xadii macluul ah, cilla khafiya ku jirta ayuu leeyahy ibnu xajar xadiidkan marka eh, sida saxiixa waxay tahay waa saas ibnu xajar oo u sheegay oo xadiid cilla ay ku jirta wa kaana yanaamu wahuwa junubun min gayri an yamasa maaan xadiidkan waxaa cileeyey min gayri an yamasa maaan weliba waxaa cileeyey jumhuuru lmuxadisiina min almutaqadimiin muxadisiintii hore badankood oo weliba culummadii hore ah oo salafka ayaa xadiidkan aad u cileeyey oo raggaas waxaa kamid a yaziid ibnu haarun ayaa kamid a waxaa kamid a alimaam muslim kitaabkiisa atamyiiz laa imaam muslim xadiidkan <coughs> saxiixiisa min gayri an yamasa maan waa ka gooye ma sheegin kitaabkiisa saxiixa ah kitaabkiisa la yidhaha atamyiizna xadiidka koowaad ama labaad waa ku cileeyey ziyaadadan min gayri an yamasa maan oo inay daciif tahay oo wahmi meeshaas inuu ku jiro ayuu ishaaray hay waxaa daciifiyey sidoo kale tirmidi ayaa xadiidkan daciifiyey waxaa kaloo sidoo kale daciifiyey alimaam axmed ibnu xambal oo waxa uu yihi laysa bisaxiixin abu daauud waxa uu yihi wahuwa wahmun xadiidkan wahmi baa ku jira oo daciif axmed ibnu saalix waxaa laga wariyey inuu yihi laa yaxilu an yurwa hada alxadiid maba ahada xadiidkan in la wariyo oo yani si xugun looga qaato in loo weri weriye ma aha waa in la sheega dacfigiisa haddii la warinayo ciladiisa marka waa maxayna iyo intaan in ka badan oo hadda aanan sheegin oo muxadisiin ah cilada xadiidkana waxay tahay abu isxaaq sabiici oo xadiidka werinaayo ayaa wuxuu ku khilaafay ibrahim nakaci iyo cabdiraxmaan ibnu aswad ibrahim annakaci iyo cabdiraxmaan ibnu aswad labadaas oo xufaad waaweyn ah xadiidkan naftirkiisay wariyeen min geyri an yamasama an lama sheegin oo waxay dhaheen kana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam ida kana junuban nebigu haddii uu janaabo qabo fa araada an yanaama inuu seexdo ou rabo tawada'a waa weyse qaadan jiray wuduahu lisalaati soo salaada ugu weyse qaatoo kale u weyse qaada jiray marka sooma khilaafsana riwaayadaas sanada eh, anaga aan hayn midaanna waxay leedahay min gayri an yamasamaan wax biyo aba ah ma isku taaban jirin marka biyana ma isku taaban jirin iyo nebigu hadduu rabo inuu seexdo janaabo asagoo qabo waa weyse qaada jiray labay kaliya waa laba iskasoo soo horjeedo xadiidka makrajkiisuna hal meel hal meel oo kasoo baxay ibrahim annakaci iyo cabdiraxmaan ibnu aswad inuu weyse qaada jiray sheegeen abu isxaaq isabiicina biyo iskuma taaba jeedin idan laba iyo hal marka labadaa xoog badan xataa culamada gobol waxay dhaheen waa arkaynaa qaarkood waxay yidhahdeen ibrahim keliya iyo abu isxaaq hadday iskhilaafi lahayen fal qowl qowl oo abu isxaaq sheeday noqoleed riwaayadiisa leana shuduudku waa mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa awfaqu minhu waa laga siqaysan yahay abu isxaaq sabici meeshaas marka aimadii marka waxay xukumeen riwaayadan ayay xukumeen labadan imaamay uxukumeen fii cilalin aram waxaa iyadaa kusugnaatay abu isxaaq haduusan khilaafi lahayn buu yihi labadan ee ibraahim keliya uu khilaafi lahay laka faaxata in yani riwaayadan ay daciif noqoto ku filnaa lahayd hal ayaga kamid haduu khilaafi lahay iskaba dhaaf cid kale bal culamada qaarkood oo muxadisiinta ah sida ibnulmucawid oo kale waxay sheegeen ijmac xadiidkan inuu daciif yahay inkastoo ijmaacaas ibnu xajar uu diidayo xoogaa ijmacaas warbaa ku jiro le lakin adiga haddii ijmaac la sheegtay fiiri bal marka nacam mutaqadimiinta ijmaacooda sheegay ibnulmucawid laakin ijmaacaas warbaa ku jiro oo culamo waa jiraan xadiidkan culamo marka tasxiixisay laakin looma badna qowlkaas isaga xadiidka waxaa saxiixiyay bayhaqi iyo ibnu xasan xadiidka bayhaqi iyo ibn xazm ayaa saxiixiyeen marka ijmaaca waa laga fiican yahay laakiin aimadii labadoodaba ka horeysay ma aynan xadiidkaas way daciifiyeen bal qawl marka qawlku waa qawlkooda waxaana aad baxsiga xadiidkan u qoraayo ibnulqayim kitaabkiisa taadiibu sunan oo abu daauudka uu ku tacaliiqiya ayuu ku qoray xadiidkan wax ku saabsan baxsigiisa ugu dambayntiina wuxuu ku gebagabeeyey ibnulqayim waxa uu yidhi qawlka aimadaas daciifisay baa raajix ah sidaasuu yii nacam talkiis xabiirkan ibn xajar waa ku sheegay marka eh, xadiikan kaasaan uga tegeyna inuu daciif yahay marka qofka waysaqaad inuu sameeyo marka ugu yaraan haduu qofkii janaabo marka uu junubo junub noqdo inuu seexdo waa laga fiican yahay marka waa inuu intuu baxo ama u marka waysaqaad uu sameeyo amaba uu qubaystada soo waxba isku taabanin biyo ah oo aan iska khafiifinin eh, yani xadadkii inuu iska seexdo waa laga fiican culamada gobolna waxay ku cileeyaan inuu asoo juniba si usa udhimanin soo janaabo qaba si usa udhimanin marka waxaa fiican waxay yidhahdeen calaa heyatin eh, kaamila inuu qofkii marka uu ku dhinto haddii marka ay dhaco alal aqali marka wayse qaadka laftirkiisa ba asaga janaabadii ka rafcina hadii la dhaho culamadu waxay dhaheen labada xadad ee qofkan ku qumtay korkiisa calal aqali mid ha iska khafiifiya oo waysadii mid bay khafiifinaysaa cumar bn khadaabna waa kii nabiga sal lahu alayh ali wasalam weydiiyey oo yii ayarqudu axaduna wahuwa junub midkeen ma seexanaya asoo janaabo qaba markaasuu nabigu waxau yihi nacam hadii weyse qaata naam saasoo kale nacam idaa tawadaa ha buu yii haduu weysaysi marka baa lagu xiray sooma jeedin ilaa culamada qaarkood marka ay gaarsiiyaanba inay waajibba tahay qofka calalaqal in marka weyseqaad u samey weyseqaadka u samaynayo marka weyseqaad sharciya weyseqaad oo lugawi ah bacd culama waxay leeyihin inuu xubintiisa u dhaqo gacantiisana dhaqdo waa ku filantaha wudu luawi bay ku xambaareen laakinse qowlkaas saxiix ma aha sababtoo ah xaqaa'iqda sharciga iyo lugawiyada mida sharciga horeysa leanna waxaan ka hadlayna waa sharci luqa ma joogna marka hadday iskahor yimaadaan wudugii sharciga iyo luqada sharcigaa la qaalib siinaya marka waysaqaadkii sharcigaa la weyseysanaya riwaayadka gobolna way ku timid arrintaas oo kale wacan caaishaa radi allahu canha qaalat xadiidkan eh, eh, culamada gobolka waxaa bayhaqi ibn xasm culamada dambena xadiidkan waxaa saxiix yeelay eh, sheekh albani raximah llahu tacaala kitaabkiisa saxiixu abi daawud ayuu marka ku iyo sheekhan kitaabkan taxqiijiyey buluqulmaraamka samir zuhayri asaga laftirkiisa xadiidkan saxadiisa ku tegey laakiin aimadaas marka sida ay cadeeyeen baa kolley tago muuqanaysa leanna waxaan waa cilla khafiya hadda xadiidkan lagu daciifiye cillada khafiyada ana culamadii hore waa ka idraag waa uga idraag badan yihiin culummadan dambe shaki ma laha aan culummadii hore iyo culimmada dambe xagga xadiidka waxaa zawqa ku lahaa oo ku idraak badnaay ku haleelid badnaay a'imadii hore nacam marka hadday a'imadii hore badankood haddaanba la dhihin kulligood haddii ay leeyihiin waa daciif marka macno weyn oo lagu saxeexiyo meesha inaynan ku jirin ayaa ayaa muuqanaysa wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida اktasala hadii uu qubaysto min aljanaabati janaabada hadii uu ka mayranayo yabda wuxuu ku bilaab yabda-u uu bilaabayo fayaktilu yadayhi gacmihiisau dhaqayo uma markaa dabadeed yufriqu uu ku shubaayey biyamiinihi midigtiisau kula shubaayey calaa shimaalihi bidixdiisa korkeeda nacam gacantiisa midig buu kula shubaayey biyaha bidixdiisau ku shubaayey marka nacam uma markaa dabadeed yufriqu waa ku shubaayey biyamiinihi midigtiibuu kula shubaayey calaa shimaalihi eh, bidixdiisa korkeeda nacam oo biyamiinihi firiqdaasay ku tacaluqaysaa nacam fayaqsilu oo midigto intuu kusoo qaato biyihiiba bidixda kushuraayo inyaha nacam sidaa weyaan fayaqsilu markaasuu dhaqaayo farjahu farjigiisa oo farjigiisii gacanta bidixbu dabcan uu ku dhaqaayo fayaqsilu wuu dhaqaayo farjahu farjigiisa uma markaa dabadeed yatawada-u waa weyse qaadanaayo uma markaas kabacdi ya'kudu lmaaa biyihiiba u qaadanaayo fayudkhilu asaabicahu farihiisa u fii usuuli shacri tintiisa salkeeda farihiisii ay wuxuu gelinaya tinta salkeeda salka hooseo tinta ayuu faraha saa udhex gelinaya uma markaasu marka biyihii u gelgelinaya uma markaas dabadeed xafana waa ku shubaya calaa ra'sihi madaxiisa halaata xafanaatin saddex cantoodo saddex sacad oo biyo ah ayuu ku shubaya madaxii uma markaas dabadeed afaada uu ku sayrinaya biyihii calaa saa'iri jasadihi jirkiisa inta soo hartay madaxiibau dhaqay jirkiisa intii ka dhinayd ayuu ku shurayay uma markaa dabeed afaada waa ku rogaayay biyihii calaa saa'iri jasadihi jirkiisa inta soo haray uma markaas dabadeed rasala rijlayhi labadiisa lugood bau dhaqaayay markaas kabacdi oo lugihii bau gaar u dhaqaayo dambaysiinay muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen walafdu limuslimin lafdigan ama riwaayadana muslim ayaa iska leh marka xadiidkan walahumaa kan kale aan ku darno walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa usugnaaday fii xadiidi maymuunata maymuuna xadiidkeedii dhexdiisa uma markaa dabadeed nabiga afraqa waa ku shubay calaa farjihi buu ku shubay riwaayada maymuuna waxay leedahay uma afraqa biyihii buu ku shubay calaa farjihi farjigiisuu ku shubay fagasalahu waa dhaqay bishimaalihi bidixidiisuu ku dhaqay uma markaas dabadeed daraba bihaa barada waa garaacay waa dhuftay bihaa gacantiisii bidix alarda dhulkau ku dhuftay oo dhulkiibuu ku dhuftay riwaaya waxay leedahay uma dalakaha dalkan nacam dhulkiiu ku rugrugay marka nacam nadaafad darteed intaan waa hadda marka riwaayada wuxuu keensaday ibnu xajar oo gacantii markii farjigii lagu dhaqay in kadib layska nadiifinaya wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay leedahay famasaxahaa nebigu waa masaxay gacantii bidix bituraabi ciiduu ku masaxay tanna waxaa laga qaadanaya in aada weliba in zaaid loosii zuulinayo nacam oo intaas wax un ku dhegeen ama nijaas ama wax un inay intaas ay ku dhegeen ayb wa fii aakhirihi xadiidkan maymuune aakhirkiisa waxaa ku sugan uma ataytuhu bilmindiili uma markaas daba ataytuhu nabigu waxaan ula imid bilmindiili baan u keenay mindiil baan u keenay fasaleti ama waxaan u keenay shukumaanaan u keenay faradahu waa celiyey nabiga waa igu celiyey wa fiihi waxaa ku sugnayd isla xadiidkaas wajacala nabigu wuxuu gudagalay yanfudu inuu firfirdhinayo almaa biyihii biyadii inuu gacantiisa ku firfirdhinayo sidaa uu leeyahay oo gacantii marka saa isaga firdhinayo biyihii labada xadiis oo sifat adaalkan wuxuu ka gelaya waxay tahay sifatu sifatu lgusli qaabka loo qubaysto ayuu ku sharxaya axaadiista qaabka loo qubaysto sifatu lgusli nabiy sal ly slam tilmaamayso labadaas xadiisa ugu caansan oo xadiisu caaisha iyo xadiisu maymuna nacam waa inaad saas marka ku xifdisid nacam axaadiista waxa weyaan marka eh, baab walbo xadiiskaasa baabkan xadiiskaasa ugu caansan baabkan xadiiskaasa ugu aada u faahfaahiyay inaa u ogtahay waa laga maarmaan nacam hadda itiqaadka markaan ku jirnay xadiidkee uga aansanayn baabulwudu markaan xadiisu cusmaan ko xadiisu caliyin haye xadiis kalaa jira cabdillahi bni zayd bn eh, caasim cabdillahi bni zayd bni caasim almazini saddexdaas xadii xadiis haddaad si fiican u qabato sifat lwudu in badan oo kamida ayagaa aada cadaynayo aada u sheegayo kaas marka meeshaan sifatwudu marka eh, sifatulmuslim uu ka gela cibaadadka marka qaabka nebiga wuxuu ka bilaabi jiray marka sida muuqanaysa waxay tahay in uu dhaqo marka hore farjigiisii naam farjigii marka waxaa laga dhaqaa waxay tahay furuubada iyo qoyaanka iyo waxa laga yaaba xataa inay marka ay ku yaalaan ama najaas ah ama aan ahayn najaas laakiin wasak ah ayaa marka uu ka dhaqi jiray gacanta bidixuuna ku dhaqi jiray markii la dhaqo gacantaas kabacdi wuxuu samey jiray riwaayada hore ma sheegin gacanta inuu nadiifiyey riwaayada dambe maymuuna xadiiska caaisha ma sheegin xadiisa maymuuna laakiin uu tilmaamay in gacantiisii oo dhulka uu marmariyey oo markii hore ku dhuftay dhulkusaa ugu garaacay midna waa famasaxaa bituraab ciidow ku masaxay si isaga zuuliye yani usaxan riwaayo kalena waxay leedaha saxiix iyadana ah iyadana ah fadalakaha ah, dalkan shadiidan xoogow dhulka ugu rugrugay naam adaa marka waxaa laga qaatay waxay tahay raaixada iyo urka iyo xaska zuulinayo naam marka majaas in raaixadeedii la zuuliye inay laga maarmaan tahay waxaa laga qaataa meeshan ayb haddii raaixada ay zuuli weyso lagu dadaalay laakiin midabkii iyo dhadhankii laakin ka zuushay dhib ma laha waxaa kaloo marka xadiidka laga qaatay waxay tahay wuxuu ku xijiyey nabiga fayudkilu asaabicahu fii usuuli shacri madaxiisa markuu biyaha ku shubayno gacmaha gelgelin jiray oo gacmaha uula gelgelin jiray oo tintiisa u marka salka hoose tinta inuu biyaha gaarsii jiray taana marka dhexe kamid taha marka qubayskii arkaantiisii ayay kamid tahay in jirkii oo dhan biyaha la gaarsiiyo isaal ulma jirki in la gaarsiiyo biyihii o dhan in jirka oo dhan lagu qooyo xubnihiisa iyo niyo labadaasa urug ayaa arkaan u qubayska inaad niyootid laana cibaadada waa janaabada laga qubaystaa qubayska caadiga ah iyo iyada waxay ku kala duwan yihin niyo nacam niyada aad niyoonaysaa waa maa inaad janaaba iska rafcinaysid nacam inaad qalbiga ka niyoonaysa ama inaad ballaysanayso wixii adig kaa xaaraamta ahay oo liajli ljanaaba kaaga xaaraamta ahay sida salaadoo kale inaad duka rabtaa salaad ma geli kartid ilaa aad ka qubaysato marka inaad yeesho eh, aada niyootid inaad ku banaysato wixi kaa xaaraam ahay iyo wax lamidka ah <coughs> iyo in biyihii la gaarsiiya labadaas u shardi a ah niyo haddaad la timaado korkaago dhanna aad biyihii gaarsiisay janaabada waa iska rafisay intan kale waa sunan waa inta kaleo dhan sida alimaam shaafici uu sheegay madaxii marka in biyihii lala gelgeliyo uma xafana calaa eh, waysaqaad laga hormariyo intaan madaxi lagelin waysaqaad in laga hormariyo marka eh, laska dhaqo hoosti kadib inuu wayse qaadan jiray nabiga wayse qaadka xadiisu caaisha waxaa soo arooray riwaayo inuu wayse qaad kamila wayse qaatay oo waysadiisa oo taam yeeshay kadibna iska qubaystay xadiidka xadiidu maymuunana wuxuu tilmaamayaa inuu wayse qaatay lugaha keliya uu ka tegey oo lugaha uu dib ka dhaqay labada xadiid marka qofku inuu marba mid sameeya waa fiican tahay marka waxaa ku xigta inuu madaxiisii marka biyihii uu ku dhaqaayo kadibna jirkiisa inta kale uu biyihii ku firdhinayo oo ku sayrayo xataa idaa ra-a qorna ah. mustaqbal waa kala gebsantahay xataa idaa ra-aa ilaa uu ka arkay anahu isagu qad istabra'a inuu yani madaxii ka faaruq noqday ayb marka eh, saddexuu ku shubay marka kadibna jilkiis intii dhinayd ayuu ku shubay uma asala rijlay labadiisa lagood dhaqay marka labada lagood dhaqitaankan inay weysadii ka hartay iyo inaynan ka harin labadaba waa suurtagal oo xadiisu caaisha sida la og yahay lugaha gaar in loo dhaqo inagu weysadii lugaha uu ka tegay maca dayn xadiidka maymuuna ayaa cadeeyey midaas iyada hadday marka qofka intaan uu sameeyo salaadiisu iska tukanaya wayse qaad labaad inuu ku celiyo uma baahna haddaysan waysada ka jebin wayse qaad labaad uma baahna iyo cumuuman sid sideedaba qofku hadduu janaabadii ka mayrto xataa yuusanba wayse qaadanin wayse qaad uma baahna labaad hadaysan waysada ka jirin leana maxaa yeele dahaaradaas xadadkaas weyn xadadka yar waysada xadathulaarka waaga weyso waajibiye soo maaha xadathulaarki waxau soo hoosgalaa kii weynaayo nacam marka labadii xadas midka weyn baad ku guda kartaa labadoodaba nacam hay saasay aimada imaamu nawowi iyo akharu culamaa saasay cadeeyaan xataa qofka hadduu janaabo caadiy marka qofka axaadiisna waa laga fahmaa taasoo kale nacam hadduu qofkii janaabada ka mayrto taasuu salaadiisa isaga tukan karaa haddiise ay waysada ka jabto inuu waysadii la imaado dabcan taasaa lagama maarmaan xadiidka marka maymuna ziyaadadiis waa sheegnay waxuu kan kale dheeryahay ayb wa fii aakhirihi uma ataytuhu bilmindiili meesha a ayaan u keena farada waa igu celiyey meeshaan marka culamada gobol qeybtan waxaa daliishatay culamada odhanaysa weysada in la iska tirtiro waa karaaho qubayskii janaabada laga mayranayo ama weysadii qofka inuu iska tirtiro iska nadiifiyo oo yani iska qalajiyo ma banaana waa karaahay dheheen naam ma banaana way waa karaahay dheheen leanna nebiga waa radiyey waa celiyey markii shukumaanka loo keena waa iska celiyey qoolada oranaysa waa banaan tahayna qaybta dambey daliishadeen wa jacala yanfudu lmaaa biyadihi nebigu wuxuu gudagalay inuu gacantiisa biyihii oo ku firfirdhiyo intuu saa iska yiraa biyihi iska daadiya waxay yidhahdeen marka haddii in biyaha la nuqsaamiyo oo biyihii in la eh, yareeyo la diidaye waa kan nabiga samaynayo sala allahu alayh ali wasalam haddii shukmaan laysaga tirtira biyihii baa yaraanaya haddii gacanta laysaga tirtirana waa lamid iyada biyihii unbaa laska ayaa layska unadiisanaya oo layska yaraynaya marka saa darteed mas'aladan akdi iyo raddi badan bay leedahay imaamu nawowi majmuuca wuxuu caddeeyey in mustaxab waxaa abuuri in la iska dhaafo oo aan la tirtirin laakiinse haddii la tirtiro karaaha ma ahan waa banaan tahay in la tirtira in la tirtiraana waa banaan tahay yuu yiri haddii laga tagana aan la tirtirina way fiican tahay saasana fiican alimaam abu daawuud wuxuu ka wariyey cabdullahi bnu daawuud alkhuraybi inuu yiri oo muxadisiinta kamid a ah inuu dhahay culumada ka hatay ee selafka kamida ah oo tiri ma waa laga fiicanya inuu qofku tirtirto waxay diidayaan ay diideen ay sababtay u naceen waxay tahay qofkii caado ka dhiganayo oo lilcaadati qofka waxaan caado mudarid a ah ka dhiganayo ayay u diideen nacam ilaa ninka marna iska tiraayo marna aan iska tiraynin iyo wax loo kaanayo malaha taasaasaana imaamkaas uu ku tawjiihiyey khulaasada marka waxay tahay laba daraf waa isku mid tirtirashadana waa banaan tahay haddaan la tirtiranina waa banaan tahay naam labada riwaaya imaam ibnu xajarna saas u kala keensada naam tan horena waxaa laga qaadanaa in aan la tirtiranin tan kalena waxaa laga qaadanaya wajacala yanfud lmaa biyadihi inuu qofka tirtiro karo hadiiba biyihii layska nadiif layska yani e, daliigayo oo markaa laska e, firfir layska firdhinayo marka labadaba inay labada darafba inay ka banaan tahay masalada ayaa laga qaata laga qaadanaya wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat qultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inii anigu imraatun imra'atun haweeney baan ahay ashuddu shacra ra'sii buu yii ashuddu daf dafra ra'sii soo idin ma qorna wax dafra ay u qoranta ma jiraa hay dafra waa jirtaa shacrana waa jirtaa labadaba ini imra'atun haweeney baan ashuddu waan adkeeyaa shacra ra'sii yani madaxayga tintiisa madaxayga tintiisa waan adkeeyaa xiridaan ku adkeeyaa waan dabaa tinteydii baan dabaa oo waa tidcaa xoogaan marka isugu xirxiraa u adkeeyaa ashuddu dafra ra'sii haddii la yaraha waxay tahay ashuddu waan adkeeyaa dafra ra'sii madaxayga timaha ku yaallo guluddooda iyo tinacooda waa adkeeyaa sidaa noqonaysa haddii ashuddu shacra ra-siina waxay tahay madaxayga timaha ku yaalaan adkeeya waa isku mid un maan oo timaha ayaan tidcadaayo waa xoogan marka antinta isugu xirxiraa saasay leedahay naam hariibaa marka meeshaan ku jiro naam hariibkuna waxa uu yahay ashuddu dafra ra'si dafra waxaa loo shaqlaa awalan bifatxi daadi wa iskaani ilfa ashuddu dafra ra'si saasaa loo shaqlaa aimada muxaqiqiinta saasay u shaqleen khaaabi iyo saaxibulmadaalic waxay ku fasireen macnaahu ashuddu fatla shacri ashuddu waan adkeeyaa fatla shacri tinteyda soohitaankeeda yani tidciddan aan tidcidda aan tinteyda tidcaayo ama aan soohayo waa aadan isgu aan isugu adkeeyaa saasay ku sharxeen ashuddu fatla shacri naam waudkilu bacdahu fii bacdi waa isdhexgeliyaa tibaheyga naam wa adumuhu daman shadiida ibnu bari juz wuxuu leeyahay uu ka alifay laxnu lfuqahaa yani fuqahada laxniga ay sameeyeen alfaada qaar kelimaadka gariibka ah oo sida qaldan ay u shaqlay inuu ku jamciyo kitaabkaas nacam waa juz yar oo marka uu uga hadlo laxnu lfuqahaa sida khadaabiba kitaab yaruu leeyahay oo uga hadlo laxnu lmuxadisiin nacam oo waxaa la yidhaha islaaxu galati lmuxadisiin nacam qofka maka maarmahay kutubta oo yani gariibka cilaayaan siiso oo xadiidkiiba kamid tahay haddii kale alfaadii nebiga ama alfaadii saxaabada si aan ahaynad u akrinaysa hadhow marka waxaad akrineysaba la garan maayo walidalika kalimaadka gariibka qaarkood qiyaas inaysa tawaafaqina la arkaa waa inaad naqli un um, aad ku keentaan ama aad kutubaha ka akrisato gariibka ah khaasatan asmaada u badan oo dadku ay aada u gagafaan liana asmaadu qaacida naxwi ama sarfi ma saari kartid wax la maqlo un um, hadii aadan marka maqlin waa si khaldan aad u maqasho wax un um, khalad unbaad iska akrinaysaa marka juskaas ibnulberi wuxuu ku yidhi buu leeyahay alimaamu nawowi meeshan fuqahada waa qaldaan buu yidhi baf ra markay leeyihin ee eh, waa dufura ashuddu dufura ra'sii wuxuu yidhi marka waa jamcu dafiir sida marka safiinatun sufunun loogu jamciyo ayaa dafiiratun dufurun loogu jamciya buu yidhi laakiin imaamu nawowi waa ku khada xukmiyey khalad waayo kitaabkiisana waxaa ku jira yii masaail o khalad uu fuqahada u tiiriyey oo aan khalad ahayn naam ayaa ka buuxo yii waxaan ku cadeeyey kitaabka layihaha tahdiib asmaa luaat imaam nawowi uu leeyahay tahdiib asmaai waluaat kitaabkaas marka imaam nawowi wuxuu uga hadlaa khaasatan qofka madhabka shaaficiga cinaayada siinaayo daruuri inuu akristo kitaabkaas lianna kutubihii wasiidka iyo tanbiiha iyo muhadabka iyo kutubihii shaaficiyada gariibka ku dhacay ayuu ku sharxaa naam meeshaas imaam nawowi iyo asmaada kutubtaas ku jirto ayuu ku sharxaa marka ma ka maarmaya qofka marka meeshaasaan aada ugu cadeeyey akhda badan uu sameeyey ashuddu bafra rasi weyan marka ay macnaheedana marka waa tinteeda tidcidda aan tidcay ayaan adkeeyaa oon aadan isgu isku dhex gelgeliyaa weyan ashuddu shacra ra'sin haddii la dhawaa lamid un ee afa anquduhu ma furaa liasliafa anquduhu ma furaa ligusli ljanaabati janaabada qubayskeeda ma u furaa wafii riwaayatin riwaayo kalena walxaydati iyo xaydka ka qubaysashadiisa ma u furaa faqaala nebigu waxau yihi laa maya inamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxtii inaad ku hoobiso calaa ra'siki madaxaaga halaata xatayaatin saddex cantoobo oo biyo ah saddex sacab inaad saas ugu shubtaa ku filan timuhu marka waa in hadday tintu tin jilicsan masalan ay tahay oo biyuhu salka hoose gaari karto haddii saas loogu shubaba meeshii hoose tegeysa haddii ay tahay de marka waa sidaa xadiidka u sheegay nacam haddaysan gaaraynin laakin waa in la gaarsiiye marka tintii nacam cala aqali si lagu dadaalo in la gaarsiiyo faqaala waxau yihi laa maya inamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxtii calaa rasiki halaata xafayaatin rawahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey xadiidkan aad u ishkaal badan yahay nacam marka aad aad inaan marka wax ka sheegna waa lagama maarmaan xukunkiisana khilaaf baa ka yimid inuu sugnaadayna hadal badan baa ku jira xadiidkan naam xadiidka muslim baa weriye o ujeedaa laakin ereyga walxaybati waa shaad naam ereyga walxaybati waa shaad ufiirso ibnu xajar marka muxuu sameeyey marka hore riwaayada hore keenay ini imra'atun ashuddu shacra ra'si afa anquduhu ligusli ljanaabati wa fii riwaayatin buu ku yiri oo muslim iyadana uo weriyey walxaybati baa ku jirtay afa anquduhu ligusli ljanaabati walxaybati baa ku jirtay marka walxaydatidaan ziyaadadani waa ziyaada shaada nacam oo ibnulqayim kitaabkiisa tahdiibu sunanka uu ku caddeeyey erey shaad marka lagu tilmaamo ma aha xadiidka inuu daciif yahay dhan xadiidka dhan daciif ma aha nacam si aan loo dhihin hadhow xadiidka muslim ba ku sugan yahay see daciif haddana u yahay nacam riwaayaadka muslim ku jiro waxaa jira erey ereygan xadiidkan kuma jira la oranayo mahrajku xadiid kale oo saxeex yahay nacam marka taas marka waa dadka xadiidka yaqaan waa kasi karaa nacam waxaan xadiidka aqoonin unbaa marka iska hadlayo waxaa marka meeshaan marka eh, ku jira walxayada sidaan marka inay sidaas tahay ayaa ibnulqayim oo caddeeyey ayb oo say shaad ku tahay musalaxa kolley dadkii nala dhigtay eh, waa garo karaan waxaa shaad ay ku tahay xadiidkan waxaa wariyey abubakr bnu abi shayba iyo isxaaq bnu raahuya iyo camru naaqid iyo ibnu abi cumar alcadani afar sheekh oo muslim oo wax ka wariye waay dhammaantood waxay ka wariyeen can ibni cuyayna can ayuub can saciid bn abi saciid can cabdillahi bni raafic can ummi salama walam yadkuruu lafdat alxayda walxaydati ma sheegin intaan oo culumo ah nacam ayb waxaa xadiidka sidoo kale wariyey camru naaqid riwaaya kale u leeyahay intaana muslim baa sheegay camru naaqid can yaziid bni haaruun riwaayada hore ibnu cuyeyne ayaa laga wada warinayay yaziid ibnu haaruun waxaa ka wariyay camru naaqid can yaziid ibni haaruun can athawriyi can ayuub ibni muusa saasay ku timid oo iyadana walxaydati kuma jirta taasna waa dariiq kale feeri warawaahu cabdun bin xumayd can cabdirazaaq can athawriyi feeri dariiqan oo muslim oo wariye ayaa cabdun bin xumayd can cabdirazaaq can athawriyi <clears throat> can ayuub waxaa ku jirta afanqudhu lilxaydati waljanaabai idan meeqo dariiq ayaysan ku jirin meeqo dariiqaysa walxaydatu ku jirtaa hal dariiqay ku jirtaa keliya inta dariiq oo aysan ku jirin dariiq abubakr ibn abi shayba isxaaq camru naaqib ibn abi cumar alcadani iyo dariiqa kale ee camru naaqib can ziid ibn haruun shan dariiq kuma jirta nacam hal dariiq oo thawri ka imaanaya ku jirtaa weliba halkaas dariiq oo thawri ka imaanaya dariiq labaad ma ku daraayo walxaydati kuma daraayo nacam oo waxaa xadiidka wariyay yaziid ibnu zurayc can rawx bn lqasim xadathana ayub xayda kuma ay jirto khulaasada marka waxay tahay ugu yaraan sideed dariiq oo xadiidka uu ku yimid walxaydati kuma jirto hal dariiq ayaa waxay ku jirtaa walxaydati haddii kan marka uusa shaad ahayn laysa fi dunya shaadun abadan wax shaad la yiraha maba jiraan marka hadduusan kan uusan shaad ahayn lidalika ibn lqayim aada u mihaaliye mithaalkan tahdiibu sunanka waxauna si fiican oo u faahfaahiyey shuduud in marka walxaydat inay shaad tahay haddaad ogaata marka lafdadaanu inay shaad ay tahay maxaa ka dhalanaya marka lafdigan inuu sugnaado inuusa sugnaanin xadiidka fiqigiisay saameyn ku yeelanaysaa haddii lafdadan aysa sugnaanin waa in la kala saara marka oo la yiraa haweentu marka ay janaabada ka mayranayso qasab maaha inay furfurto tinteeda hadday xayd ka qudaysanaysana waa furfuraysaa nacam leana xadiidkan laa inamaa yakfiiki dhahayo xeeda kuma jirto janaano keliya unbuu sheegaa soo maha ziyaada calaa dalika caaisha allahu canha nebigu wuxuu amray iyadoo xaaido ah markay xeeshay oo xajatulwadaaci la joogay waa tii maalinta sideedaad iyo mutarwiin ay kusoo gashay iyadoo weli xaydka qabto muslimiintiina markaas waxay aadayeen oy xarmanayeen xajka nabiga sal allahu aleyh ali wasalam wuxuu ku yidhi qubayso ixraamkii u qubayso ayuu ku yidhi kintaadana furfuraa la yidhi iyadoo marka fiiri qubays aan xayda laga qubaysanaynin oo weliba guslulixraam ah maadaama iyada ay xaaido tahay nabiga tinta furfur u yidhi sal allahu aleyh ali wasalam hadday xaaido ido ahaaleyd xood ka qubaysan lahaydna min baabi awlaa bay ahaaleyd furfuridda soo maa nacam marka saa hadday tahay alimaam axmed ibnu xambal wuxuu ku tegay in la kala saaro eh, xasan ibn abilxasan albasri iyo daawuus ibnu kaysaan alyamani labadaas taabici iyo axmed bin xambalba waxay ku tageen in xaydkana ay u furfurayso janaabadan aysa ufurfuraynin xadiidkaanayna qabsadeen iyo xadiidkaas eh, hadda aan sheegayna oo caaisha ee asxaabul imaam axmed oo xanaabilada waxay isku khilaafeen in la furaa waajib miya mase sunno waay in waajib ay tahayn ibnulqayim oo xoojiyey leanna asalka waxaa amarku inuu waajib keenayo ayb jumhuur culamaa laakin waxay ku tageen janaabo iyo xayd labadaba ma furfuraysay dheheen oo wal xaydati bay iyagu marka waxay samaynayaan qaarna waa shaaday leeyihiin laakin janaabaday uga qiyaas qaadanaya kuwada waxay leeyihiin walxaydati waa sugnaatay saa darteed labadaba ufurfuri mayso marka walxaydati inay sugnaato inaysa sugnaanin fiqigay saameyn ku yeelanay marka naam khulaasaduna marka lafdigaana waa shaad saa darteed waa in la kala saaro sida kuleytaba marka eh, eh, eh, muuqanayso haddii marka tintu ay biyaha gaari karaan haddaysa gaari karinna dabcan in mar walba la furfuro janaabada iyo xaydkana de faribaa udheeey farigi udheey wa iska caddahay janaabadii waxaa laga xaydku bishii hal mar bay ka qubaysanaya haweenta nacam laakin janaabada waxaa laga yaaba inay eed soo laalaabato saa darteed marka waa in lakala farqiyaa laskagama qiyaas qaadan karo iyo dhexdooda xataa marka haddii shayga uu soo noqnoqonayana taysiir keensana haddii shayga uu mar bishi uu yahayna markaas adkeyntu marka mahalkeeday istaagaysaa nacam marka khulaasadu intaan waay qofkii rabo tahdiibu sunanka ha ka daalacdo masaladan marka eh, iyada eh, eh, fi riwaayati wlxaydati faqaala wuxuu yihi laa inamaa yakfiika waxaa kugu filan an taxti calaa ra'sika inaad ku shubto halaaa xathayaatin saddex cantoodo sacab oo biyo inaad madaxaaga ku shubto rawahu muslim muslim baa weriyey wacan caaishata radia allahu canha qalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu waxau yihi inii anigu laa uxilu lmasjida masjidka uxalaalayn maayo inay soo galaan lixaaidin xaaida iyo walaa junubin iyo mid janaaba qaba midna rawahu abu daawuud oo saxaaba ibnu khuseyma abu daawuda weriye ibnu khuseymena waa saxiix yeelay xadiidkan abu daawud ibnu khuseyma weriyeen fi saxiixi ibnu khuseyma ku weriyey sanadka xadiidkanna waxaa ku jira waxaa ku jirta jasra binti dajaaja nacam jasrana marka dacfi baa ku sugan nacam oo imaam lbukhaari waxa uu yihi cinda jasrata cajaa-ibu marka war baa ku jira naam waxaa kaloo xadiidka sidoo kale ku jira aflat naam aflat bnu khalifa waana daciif naam culamada qaarna majhuulay ku sheegaan naam marka xadiidkan eh, cilalkaas buu leeyahay naam marka ma ansixin xadiidkan masalada marka haween xaaida ama junub ma soo geli karaa masaajidka taasaa marka imaanaysa haween xaaida iyo junub masaajidka inay soo geli karaan culamadu waa isku khilaafeen iyadana bacd alculamaa ma banaanay dheheen kana waxay daliishadeen xadiidkan xadiidka waa daciif waa aragtaa oo arbaabu alculamaa almuxadisiin xadiidkan waa daciifiyeen waxaa kaloo sidoo kale eh, ay daliishadeen qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaraa xataa taclamuu ma taquluun walaa junuban ilaa caabirii sabiilin waxay dhaheen walaa junubanna uma banaano inuu masaajidka usoo dhawaado soo galo yani asalaa bimacna lmasaajid waayay leeyihin imaamu shaafici ila caabirii sabiilin inuu jid goy inuu goynayo masaajidka maan oo xag kale u dhaafayo oo cumuura loo ogolyahay laakiinse masaladan aayadan tafsiirkeeda cali bn abi aalib iyo ibnu cabaas waxay yidhaahdeen walaa junuban ilaa caabiri sabiilin macnaheedu waxa uu yahay qof musaafira oo janaabo ay ku dhacday inuu taymuumsadaa u banaanay dheheen ma ahana masaladan shuqul kumaa masaajid maba sheegin ba ayadan aan hay marka maadaama asxaabtii qaarkood ay taas leeyihiin cali iyo iyo ibnu cabaas iyo ay leeyihiin eh, marka qaarkood qaarka kale xujo kuma aha qawlkooda iyaga dhexdooda nacam waa in marka masalada axaadiista rasuulka la raadiyaa haddii aayadda la isku khilaafay axaadiista waa in marka la iskula yimaada xadiidkaanna waa daciif ibnulmundirna saasuu leeyahay nacam aayadda maadaama ay laba macno kala qaadatay xadiidkuna uu daciif yahay asalkaa loo laabana marka asalku waxay tahay qofkaan inuu masaajidka soo geli karo haddii uusan najaas masaajidka uusan la soo gelaynin nabiguna sala allahu alayh ali wasalam waxau yihi ina almu'mina laa yanjus mu'minku ma najaaso buu yii nacam markii nabigu uu yihi caaisha naawiliin alkhumra marada iisoo dhiib uu yii ay tiri xaa-idaan ahay nabigu sal l slam wuxuu ku yihi ina xaydataki laysat fii yadiki nacam xaydkaaga adiga gacanta kaagama yaala nacam marka waxaa la diidaya waa najaasta waay dhiigga laftirkiisa in masaajidka uu ku daato ama uu gaaro lakin haddii waxaasoo o dhan laga aamin yahay adilo ka mancinayso macadda cadda naam ibnulmundirana saas rajaxay awsadka kitaabkiisa alawsat marka taas iyadana marka eh, masaajidka soo gelitaankiisa labadaas qowl qowlkaasa marka adilada moodaa inuu u yar dhow yahay naam marka eh, rawahu abu daud saxaabi khuseyma wallahu tacala aclam